hore u soo qaadannay waxaan soo qaadannay maxaad u guursanaysaa waa marka koowaad waxaanu ka soo hadalnay albaabka ilaa aan imaanno fadhiga si aanu u tukanno isuna baranno tacriif baan u bixinnay gacmahan isqabsanno jiifka aan tagnay kadibna annagoon howl kala qabanin ayaa warqad ordaysaa waxay ka timid aabbihii dhalay wiilka warqaddaas oo siinaysa lana dardaarmaysa waa xuquuqda ay gabadhu ku leedahayna qiraysa waxa laga doonaya inuu sameeyana caddaynaysa isla mar ahaanta warqaddaa markay dhammaatay ayaa annagoo shaqo kale u dareerin ayaa waxaa timi warqad ka socota gabadha hooyadeed kadibna waanu dhegaysannay aad baan oga xumahay wiilkii iyo gabadhii weli inay sariirta ku farfadhiyaan walaakiin nicmada u dambaysa ayaa aad iyo aad u badan waxba ka dhibi maayo fadhigan hadda ay fadhiyaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala qotolo goormaan fadhiga intaanu ka qaadnay siixin doonnaa xalaqaadka soo socda ayaannu u beddeli doonnaa jawiga haddii alla raalli ka noqdo tabaaraka wa tacaala maanta kelimadaydu weli way ii farfadhinayaane waxay ku saabsan tahay heshiis iyo ballan adag saasaa la yidhahdaa magaceeda heshiis iyo ballan adag sheeko dheeroo soo marnay iyo habeenkii aanu guriga soo gallay oo aanu isbaranay qayb ka mid ah iyo aabbahay oo aniga i kaabaray xuquuqdaydana ii sheegay iyo aniga hooyaday waa gabadhiie oo aniga i kaabartay ama wax xuquuqdayda ii sheegtay waa innagii intaan maraynay haddaba waxaan doonayaa inta aanan noolosha si dhaba ah u gelin jidhkaannuna uusan wax badan iska gaadhin waxaan u bixiyey xalaqadan heshiis iyo ballan adag waxaan doonayaa inaannu qaabkaan u wada dhaqmi lahayn inaan isla garannaan doonayaa aniga aabbaha waan maqlay anigana hooyadaa waan maqlay waxaan doonayaa hadda inaan labadeenna ismaqallo waayo diyaaraddaa kici doontee mar dhow safar dheer oo aan rajaynayno ilaa aakhare inuu socdo oo weliba aakharena ay halkaa ka sii socoto weliba jannada ayaa noo bilaaban doona qodxo badan baa nagu imaan doona bal horta innagu heshiiskan aan kala gallo heshiiskani waa saxiix waa la kala saxiixanayaa ballan adag baana la kala gelayaa waxaana marag iyo makhraati ka allahu rabbulcaalamiin waxaa marag iyo marag iyo makhraati ka ah malaa'igta garbaha saaran ee yaclamuuna maa tafcaluun waxaa marag iyo makhraati ka ah labadeennoo wixii isla qirayna markaa kadib ayaan diyaaradda xidhan doonaa suunka waa suun xidhashadii waa ballankii waad aragtay diyaaraddu intayna kicin oo ayna lugaha dhulka ka qaadinba waxaa jira daaqamka ka shaqeeya ayaa dadka waxay u sheegaan sida loo fadhiisto iyo sida suumanka loo xidho iyo informationka hadduu wax dhaco wixii la samayn lahaa hawada dhexdeeda si loogu duuli lahaa wax waa wixii eh, eh, eh, dhibaatada kaa celin lahaa bacdallahi tabaaraka wa tacaala kaalmaysiga alla kadib wixii o dhan baa laguu sharxayaa marka diyaaraddaasaanu raaci doonaa mar dhow diyaaraddaasi meeshay ku degi doontaa gadaal baan ka sheegi doon ka sheegi doonnaa haddii alla raalli ka noqdo haddii baasiinku ka dhammaado oo duulimaadku dheeraado xagay baasiinka ka qaadan doontaa gadaal baan ka sheegi doonaa biidni illaahi tabaaraka watacaala laakiin fadhigani waxaan doonayaa qof walba inuu la socdo waana la cusboonaysiin karaa adig iyo ninkaaga mar labaad oo gabadha hadda nin leh way ka faa'iidaysan kartaa xalaqadan iyo fadhigan dib waa loo cusboonaysiin karaa nacam gabdhaha aan weli guursanin iyo wiilashana faa'iidayba u tahay ayaga kuwa cusubna warkoodaba daa waa bunkoodii subax weeye aan bilaaba warkayaana dheeraynine muqadimadiiyo hordhaca aan soo gaabiya waxaan rabaa inaan dhaho xalaqadani waa heshiis aan kala saxiixanayno markaanu kala saxiixanno wuxuu aabba soo diray waxay hooyo soo dirtay labadii warqadood intay noo yaalaan daayib aniga adin maxaan heshiis ku nahay si aan hadhowta isu afgaran waayin walidaalika baa muxaadarada ama kelimada ciwaanka aan u bixinay waxaan heshiis ku nahay kow waxaan kaga hadli doonaa haddii wakhtigu ii ogolaado haddii alla raalli ka noqdo tabaaraka wa tacaala ilaa afartan iyo toddoba qodob ilaa konton qodob laakiin ma dheeraynayo waxaan qodobada u badiyey sharax badan ma doono inaan ka bixiyo inaad ifahamsiiyo basaan dooni qolo walba ina idinku inaad sii basataan waayo waa wax la wada yaqaana kulli anigii adiga waxaa heshiis noo ah oo ballan noo ah oo weliba ballan adag goorma marka aan aada soo gasho oo aada bannaankaad ku maqnayda aad soo gasho inaan guriga inaan albaabka kaaga hor imaado waa heshiis anigaa kaa hor imaan maya adigaa maqnaaye anna waan kaa hor imaan haddayna mar carruur yar waaweyn meesha taagnayn oo dhowr iyo toban jir ah ilaa labaatan jir ah haddayna joogin waxaa weeyaan mac baan isa siinaynaa waan isqooroqoораysanaynaa waan isku farxaynaa wejigan isu furaynaa waan ku soo dhowaynayaa anigana waad isoo dhowaynaysaa taasi waa ballan meesha maxaa ka baxay oday goor uu soo galayba aan war laga haynin iyo islaam waa ay xijaabka meel dhigatayba aan war laga haynin qolada ayaa meesha ka baxaysa marka waa dad isa soo dhowaynaya waa marti cusuba ku imaanaysa qalbi furan iyo weji furan iyo dhunkasho ayaan isku ognahay inaan isku soo dhoweyno taas oo kordhinaysa annaga jacaylkeenna taas oo raalli gelinaysa rabbigii raxmada badnaa taas oo raalli gelinaysa mu'miniinta jecel heeruhu inay dhismaan taasoo cadho gelinaysa cid walba oo jecel oo shaytaanku kow ka yahay inuu reer uudumo taasi waan kala saxiixannay waxaa weeyaan qubladaas iyo qalbigaa furan iyo isa soo dhowaynta haddaba waa inaanu qodob muhiima ah weeyaane aanu isku waafaqno aniga iyo adiga waxbaa ka baxaya dabcan wax walbaba xanuun baa ka baxaya ee duruuf kalaa ka baxaysa inay dad marti a joogaan baa ka baxaysa waxaasoo dhan waa furuuc wax walbaba uu leeyahay laakiin qodobka asal baan ka dhigayaa asal ahaantaa unbuuna ku soconayaa wixii duruufa waa la iskugu cudurdaarayaa haddii aan la yidhaahdo qodobada waan siixaynaa insha allah ani adiga qodobka labaad mar alla markaad soo gasho waxaan ku weydiinayaa ama adigu guriga aad sii joogto labadeenna markaan isu imaanno oo jaaniska ugu horreeya waxaan isweydiin doonnaa maanta xaalkaygu siduu ahaa shaqadaydu siday ahayd inaan shaqada ku faraxsanaayo in kale inaan cid isku dhacnayo in kale caafimaadkaygu siduu ahaa aniga iyo maamulihii sidaanu isku ahayn shaqadii maanta inaan qabtay iyo in kale ayaan weydiinayaa duruufta ninkani waddada maxaad kala soo kulantay intaasaan weydiinayaa saaka markuu baxay ilaa uu guriga ka soo galay ayaa waxaan weydiinayaa bal duruuftiisi iyo maanta siduu u ahaa iyo hadduu xanuunsado iyo hadduu cajiso iyo hadduu fikiro iyo hadduu walbahaaro iyo hadday cid isku dhaceen iyo intaasoo dhan baan weydiinayaa wixii farxada waan kula farxi wixii kaloon farxad ahaynna waan ooga tacsiyayn oo waan kala xumaan oo talooyinna waan ka siin midaasna waa qodob asagana aad iyo aad muhiim u ah wey taa daraaddeed waxaad garanaysaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam marka uu qaaru xiro ka soo galay ee uu yidhi iduuduuba iduuduuba khadiijo way duuduubtay mar alla markuu soo kacayna axwaashiisao dhan bay waraysatay maxaa kugu dhacay meeshaa joogtay yaa kugu helay markaasuu nabigu oga warbixiyey sala allahu calayhi wasalam warbixin dhammaystiran markuu siiyey kadib ayay taladii ku dhaqaaqday taladaa marka laba qaybood bay ka koobnayd hooyadii khadiija radiallahu tacaala canha oo fidakaheeda iyo caqligeedu u dhigma rag zammiluunii zammiluunii iduuduuba iduuduuba ayaa lagula hadlay taladeedu labay ahayd waa talada koobaade way dejisayo nabiga calayhi salaatu wassalaam waxay ku ammaantay qodobna uu noo imaan doonaa dambe e waxay ku ammaantay wanaagya wanaagga uu leeyahay ayay ku ammaantay taasoo macnaheedu ay tahay qofka ilaahay wanaaggaa siiyey sharba laba kulmo waxay ku tidhi qaraabadaad xidhiidhisaa waxay qofka qaraabada xidhiidhiyana ilaahay dhib ma tuso tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo ay ku tidhi dadka dhibaataysan baad caawisaa waxay kaloo ay ku tidhi martida ayaa soo dhowaysaa waxay ku ammaantay arrimo fii saxiix bukhaari oo nabigu nagu sheegay sala allahu alay wasalam arrintaasay ku ammaantay idan qalbigiisa way dejisay mas'alada labaad talay siisay oo waxay tidhi bal nima ilma adeernahay oo ee oday ahoo waayeelah oo diinta nabiyulaahi ciisa haysta kitaabka nabiyulahi ciisa ayaan kuu geynayaa wayba qaadayba waraqa ibnu noofal bayna u geysay taladuu siiyeyna waa la yaqaanay walidaalika ayaan aniga adig waxaa isku waafaqaynaa bal inaan gabadhiibaa maantao dhan gurigay joogtay bal inaan xaalkeedii waraysto maanta xaalkiinu seebuu ahaa oo maanta maxaad ku qadayseen oo maxaad cunteen ee maanta carruurta yaa ku dhibay yaa idiin yimid oo ziyaado ahaa mahalan haddii ay cid u timid maalan oo shaki ahayn baabka shakiga qaar shaki badan baa jarragga taasi macnaheedu baabu shaki ma aha maxaa iga dambeeya maxaa cusub maanta hawadu idiin ahayd ma idiin shaqaynayaan kulaylada iyo qabowada iyo waxaasoo dhan qofka axwaashiisi oo dhan baan maanta waraysanayaa maxaa idinka go-ay oo idinka dhiman oo dhaqaalihii ah markaasaa gabadhii wixii ku adkaaday waan gacantaan marinayaa waan oga tacsiyeynayaa tasliyaan siinayaa waan u jilcayaa naxariis baan u muujinayaa kadib baan wixii o dhan ka baabi'inayaa haddii ay wanaagsanaydna oo wanaag ay ii sheegtana waan u ducaynayaa waan ku ammaanayaa waan u dhiirigelinaya waan ku dhiirigelinayaa halkaa waxaannu ka saaraynaa nin cadhaysan oo guriga soo galay iyo islan cadhaysan oo gurigii joogta oo markaasi aan warba iska haynin abadan gurigan waa in war laga hayo bannaankiisii laga soo shaqaynayey suuqiisii laga soo adeegayey carruurtii la korinayey jikadii la galay ee cuntadii la cunay waa in laga war hayaa oo qof walba qofka kale uu lugihiisa mataqaanaa xanuunkooda ooga danqada iyo xanuunka uu soo maray taana waa qodobka labaad waa haddaad ila socotaan weeye Ah, la adri hadda gabadha fariida oo qalin iyo buug haysato oo qoranaysa gabadha kasii fariisani waa midda ku talagashay inay caawa dhaqan geliso oy caawa ka bilowdo oy zawjkeedana ka wada hadlaan si wanaagsan laakiin ogow laba qodobu baan marayaaye qodobo badan baa kuu hadhaye bal ha seexanin dhagahana fur qodobka saddexaad marnaba ma dhici karto inaan ku bilaabo markuu soo galo mashaakilaadka aniga i haysta qodobka iyo qodobka ologay isku dhow yihiin oo xaaladii bay qayb ka tahay laakiin kuma bilaabayo eh wixii dhibaato ah oo mishkilad ah dib baan u reebayaa hadhowto wakhtigeeda ku habboon ayaan doonayaa weliba qolka fadhiga iyo qaab loogu talagalay ayaan ugu bandhigayaa qaabka ugu wanaagsanan ugu bandhigayana waa inaan wax dhisayo inaan wax duminaya ma aha qodobka macnihiisu waa maxay mishkiladda jirtaa goor walba iyo wakhti walba lama sheege eh wakhti iyo goob mucayana iyo wakhti mucayana iyo nooc iyo kayfiye khaas a ah baa loo sheegaa marka wax la sheegayana in wax la dhisaa loo sheegaayo in wax la dumiyo looma sheego idan qodobka saddexaad muxuu yahay mashaakilaadka kuma bilaabayo ninka iyo xaaskaba midba midka kale inuu ku bilaabo markuu soo galo ma ahane waa inuu wixii culus oo fadhi iyo wakhti u baahan waa in dib loo dhigaa markaasna loo raadiyaa booska iyo goobta wakhtiga iyo kayfiyada iyo qaabka ku habboon kadibna waa in waxa lagu dhisaya uu noqdo ujeeddada fadhiga iyo mushkiladaasoo bandhigiddeedu waa inay noqoto in wax la xallinhayo eh oo wax la dhisaye eh waa inaan ah, inaan iyadana wax la duminin waa inaan arrinkaa isku waafaqnaa qodobka meel baan ku qornay qodobka afraad haddii ay wax dhacaan oo cadho iyo xanaaq ay labadeenna ay dhex dhacaan waa inuusan midba midka kale uusan waa inaana kala seexanin ilaa aan israali gelinno aragna farqiba u dhaxeeya shaygii aan ka wada hadalno iyo aanu horta is cafino oo aan qalbin furan aan ku wada seexanno waa kala labo waan xallin doonnaa qodobka haddaan anigu gardarnahay waan soo sheegi doonaa wakhtigeedee anaa qaadan doona haddaad gar daran tahayna adigaa qaadan doona laakiin haddadani horta waa inaanan seexanin labadeenna oon raalli iska ahayn qodobka waan hoose ka xariiqnaa si ay sariirtu noola ekaato oo si uu jidhkeennu isu oggolaado oo siduu ilaahay raalli nooga noqdo si uu shaytaanka aan ooga cadhaysiino haa aan horta labadeenna raalli iska noqonno hadduu mid og yahay inuu gardaran yahayna cadatuulba waa inuu dhaho khalaas anaa qaatay si wanaagsan iga raalli noqo marka qodobka afraad waa maxay inaanan hurdo iyo aanan ku indha kuulanin ilaa aan labadeenna iska raalli noqonno arrinta goorta la xallin doona gooni baan ugu tegi doonaa biidni tabaaraka wa tacaala qodobka shanaad almuqaabalatu biwajhin talqin mar walbaba weji furan iyo muusood haddii jiko lagu jiro haddii jiifka la joogo haddii misqul lagu jiro haddii fadhi la joogo haddii dhexda la joogo haddii suuqa la socdo haddii laysla safro dhammaan isku soo duuduubo qodobka waxaa weeye almuqaabalatu biwajhin talqin waa in laysku qaabilo mar walbaba weji furan ee soo gelitaankii bes ah waa inayna noqonin qodobka lixaad wax alla wixii wanaag ah oo macruuf ah oo wanaag ah oon isu galno adna ii gasho anna aan kuu galaayi waa inaannu asaga aan isku aan sheeg sheegno ee aanan xumaanta sheegin bimacnaa waxaa la yidhahdaa wanaaggaad ii gashay waa inaan kaaga shukriyo warkaa warku wanaagga aan kuu galayna waa inaad iiga shukridaa shukrinta alle kadib tabaaraka wa tacaala oo meeshaa waxaa ka baxaya inaan la isku kufriyin oo aan la isku madax adkaanin oo qofku wanaaggiisa aan la qarinin oo haweenaydu maalan ayna dhihin maxaad ii samaysay weliga ama ninka uusan dhihin weligayba macnaa wanaag kugu arkay doqon ah carin aho caqli yar baa taaye in halkaa laga eegaa la diidan yahy wanaag baa labadan qof ka dhexeey walaa tansawu lfadla baynakum labada isfurtay baaba la leeyahay war wanaaggii idinsoo dhex maray marnaha ku iloobina dhibaatada dhexdiina taalla ee wanaagga fiiriya idan qodobka lixaad muxuu ahaa waa inaan wixii wanaaga isku ammaanno waana inaad iiga shukrido anna waa inaan kaaga mahad celiyo bacda allaahi tabaaraka wa tacaala qodobka toddobaad in alla intaa aniga awooddaydu ay tahay adiguna awooddaadu ay tahay waa in nadaafad meesha ugu dambaysa ayaa noo ballana adigoo uray ha i imaanin anigoo urayana kuuma imaanayo anigoo barfuun leh anigoo cadar leh weliba cadar adiga sankaaga iyo xanuunkaaga ku habboon anigoo anigoo isticmaalay oo si wanaagsan u soo qabaystay waxaan ahayn kuuma soo dhowaanayo nacam anigiyo adiga ballanka xagga nadaafadda xagga guriga xagga jidhka iyo dharka ayadana waan saxiixnay qodobka ayaana iskugu imaanin qodobka sideedaad wax la yidhaahdo masax iyo kaftan labada qof waa inay kaftamaan labada qof waa inay sheekaystaan hadda reeraha qaybo ka mida maba sheekaysan karaan ilaa inay wax xamanayaan ma ahane oy cid kale wax ka sheegayaan ma ahane ilaa man raxima rabbulcibaad laakiin labadeenna waxaa naga dhexeeya kaftan nabiga sala allahu alay wasalam iyo caaisha iyo zawjaadkiisa nabiga waa la kaftami jiray caaishaa la kaftami jirta nabiga sal ly slam oo nabiga caaisho la kaftami jiray iyo haweenkiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam bal waad ogtihiinoo inay orotami jireen waad ogtihiin inay orotan iyo tartan inay geli jireen waad ogtihiin nabiga sal ly salam iyo caaisha kaftanka iyo wanaagga cajiib ka dhexeeya mid baa idinka xusayaa hadda ka horreba munaasabaad dhowra waan ku sheegay alla madaxayow buu midki yidhi markaasuu caaisha maa tiri alla madaxayow mise nabiga yidhi sal ly slam hadda ma xusuusto mid baa yidhi alla madaxayow kii kalea yidhi alla anigana madaxayow markaasuu nabigu sal ly slam wuxu yidhi maxaa ka macnaah haddii aad dhimato anigaa ku aasaya buu yidhi sharaf bayna kuu tahay inaan ku aaso haddaa iga hor dhimato marka markaasay tidhi haa haddaan ku gartay inaad haween kala guurstaan rabtaa aniga booskayga waa masalada saasaas loo kaftami jiray nabiga sala allahu caley wasalam ay caaisho ku tidhi rasuulka ilaahayow adiga oo neef geela wata haddaad ku soo baxda meel tog ah oo dhinacna abaar ay tahay dhinacna barwaaqo tahay adigiyo xoolahaaga ma dhinacan abaarta a baad joogi lahaydeen mise dhinaca kale maya dhinaca barwaaqada ah ayaan anigana geeda harsan lahaa xoolahana ay geedaha caleenta daaqi lahaayeen markaase waxay tidhi habar carbeedoo waa hore dhimatay khadiija ku jeedaa hooyadeen khadiija radiallahu tacala canha oo ilka dhacsato ilkiiba ka daateen oo cirid guduudan oo ilaahay gabarh yaroo ubaxa kuugu bedelay maxaad horta u sheeg sheegtaa saas ayay nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo caaisho u wada hadli jireen markaasuu nabigu ammaanay marka khadiijo mar labaad dacwadiiba ii hiilisay oo xoolaheeda igu xidhiidhisay oo awlaad badan buu alla iga siiyey wahaakada lama soo koobi karo marka mawduuca kaftanka laba isqabtoon kaftami karin weligaa ma aragta labada qof waa inay kaftami karaan kaftan aan xaaraan ahayn kaftan bannaan waa inay labada qof ay kaftami karaan amhiladuna aad iyo aad bay u badan tahay guryahana qaarkood waxaad moodi oday iyo eh, odaygii islaanta mararka qaarkood ma wada hadli karaan ma kaftami karaan isma dacaayadeyn karaan oo isma faraxgelin karaan xataa waxaa weya kuna halkaasu dhaqaaqaya midna xaggaasu dhaqaaqaysa hadduu mid mid kale kale waa xanaaqaya waxyaalo yaab la wey qodobka sagaalaad waalidkii aniga i dhalay ee warqadiisa aan aqrinayey iyo waalidka adiga ku dhalay ee warqadiisa aad aqriyaysay labadooda waa inaan soo kasabna annagaa u dhaxayna haddaba isku waafaqno aniga qaraabadayda iyo adiga qaraabadaada aanu isku waafaqno hee sidii aanu u ilaalin lahayn u ilaalin lahayn waa maxay labadeenna oo keli ah unbaa isu keeni karna qaraabada marka aniga waxaan kasbanayaa quluubta waalidiinta adigana waxaad kasbataa quluubta aniga waalidiintay khalaas anigu hoyaday aabbahay mar walba waan jeclahay adiguna hoyaday aabbaha mar walba waad jeceshahay laakiin masalada meesha ku jirta waa maxay arrinta meesha ku jirta waxay tahay oo keli ah aha waxay tahay adiga waalidkay soo kasbo anigana waalidkaabaa soo kasbanayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala qodobkana waa qodobka sagaalaad weeye qodobka tobnaad wax loo yacaano attacaawun wax wada seen wax u wada qabsanaynaa waxaa naga dhexeeya wax walba waxaa naga dhexeeya xoolo caruur guri nadaafad shaqo telefoon marti maskax iyo caqli diin iyo cibaado sidee labadeenna isu tacaawunnaa oo seen wax u wada qabsannaa oo see ilmaheenna u tarbiyaysannaa oo see aan martideenna u soorannaa kullu daalika waxaa la yidhahdaa wax wada qabsi walidaalika caaisha markay tilmaamaysa nabi sal ly slam kaana fii mihnati ahlihi dhibaatooyinka ugu waaweyn ee meelahan ka dhacdo reeruhu ku dumaan waa is-afgarad waa ka dhaxeeya lamaana ninkii wuxuu leeyahay haweenku markay yurub yimaadeen bay kibriin soomaaliya markay joogeen jikaday ku jiri jireen oo dharkay dhaqi jireen oo burjikaday babin jireen oo carruurtay tarbiyin jireen oo waxbay beri jireen anigu soomaa waa soo shaqayn jiray waana jiifi jiray laakiin halkan markay yimaadeen gardarro garab og baa gabdhihii ku dhacday saa daraaddeed way kibreen inay wixii qabtaan ma rabaan ma oga miskiinku inuu wadcigii isbeddelay ma oga inuu waddan gaalo joogo eeddi iyo habaryar baa la joogtay ma ogo maanta gurigu iyo gabarh shaqaaloo jaariyade ma ogo inuu meeshii isbedelay halkaasuu maskaxdiisa waxaa ku ku rakiban siduu ahaan jiray gabadhina malaha waxay tirsanaysaa ciil badan annaga hadda sidii hore ma nihin maanta xuquuq baan leenahay annaga waddamadan xuquuq bay leeyihin adeer tartiibtaada waa isfahmeyna sooma halow boolis isoo gaadh bacda madow bannaanka u dhig isfaham xumadaasi yaan u diidayaa reerkan sariirta igu fadhfadhiya inay ku dhacdo marka waxaan siinayaa heshiis iyo ballan adag waxaanu nidhi attacaawun labadii qof waa inay midig iyo bidix isu noqdaan haddee tafsiil badan bay u baahan baahantah sida loo tacaawunayo laakiin kolba muxaadaro gooraan kaga hadli doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo tabaaraka wa tacaala sida oo kale waa qodobka oy tobnaade qodobka oy tobnaad wax alla waxaan dhibsanayo iga ilaali wax alla waxaad dhibsanaysa anna waan kaa ilaalin bal fiirsada cajaa'ibka ay leedahay hadda horay baad oogu sheegtay waxaad dhibsanayso habeenkii albaabka iyo fadhiga inta u dhaxaysa waa anagii sheekaysana isbarannay waxaanaan cunaa waxaanaan cabbaa waxaan ma jeceli waxaan ma rabo waa annagii soo marnay sidaa daraaddeed waa inaad iga fogaysaa wax alla waxay naftaydu diidayso anna waa inaan kaa fogeeyaa wax alla waxay naftaada diidayso kaana waa qodobka kooyo tobnaad weeye qodobka labkooyo tobnaad qodobka labiyo tobnaad saaxiibada iyo martida qaabka dadka dibadda nooga imaanaya ee qaraabada ahayn qaraabada waan sheegnay laakiin dadka aan qaraabada ahayn ee martida iyo saaxiibada ah sideen u qaabili karnaa waa in laysku waafaqo qodobka adiga asxaab baad leedahay anigu asxaab baan leeyahay anigu waxaan leeyahay marti korka ka soo dhacda baanu wada leenahay waa in xaaladda ay noqoto waxaan isku ognahay qaabkaan xaaladda u maarayn lahayn iyo wejiga ugu fiicanaan u soo dhowayn lahayn u seexin lahayn u martiqaadi lahayn jeebkeenna aan wax oga siin lahayn ogu huri lahayn cuntada ugu fiicanna u siin lahayn isuna tacaawuni lahayn ragga qayb ka mida ah waxay sameeyaan intay dumarkii toban nin u keenaan oy gabadhii inta ay jugo ku jirto yaa wax alla wixii weel ah oo mid yar iyo mid weyn iyo mid wax lagu kariyey iyo mid mataqaanaa macmacaan lagu cunay iyo mid cunto lagu cunay iyo mid salad lagu riday iyo mid shaah lagu cabay halkaasu ka dhaqaaqaya khalaas waa dhammaatay bas waa dhammaatay laa isku day reerka markay marti u imaanayso inaad wax la qabato oo aad caawiso oo guriga aad ka sii hagaajiso haddii ayadu jikadi ku jirto inay jikadiina inay intaasoo cunto ah markaa rabta in la kariyo oo rag xil kugule ay soo socdaan haddee gurigina in la hagaajiyo uu baahan yahy fadhi qurux badan baad rabtaa oo cunto macaan baad rabtaa oo ubax dhinacba guriga meel ka yaallaa doonaysaa soo ma aha marka tacaawunku waa muhiim inay labada qof isgarab istaagaan marka dayfka iyo martida iyo saaxiibaduna waa inay xuduuddeeda markaa la isku waafaqo biidni ilaahi tabaaraka wa tacaala qodobka saddexiyo tobnaad waa qodob khatar ah qodobka waa maxay atafanunu waa inuu labadeennu aan isku waafaqno qaabka ugu fiican ee gogosha qaabka ugu wanaagsan ee gogosha waa inaan isla aqrinaa waa inaan isla qornaa waa inaan dhahno okay aniga adiga xidhiidh baa naga dhexeeya gogoleed sowma ahaa aniga baahidan aan reerkanaga ka heli waayey baan adig kuugu imid adiguna baahidan aad reerkiinni ka heli weydii baad ani iigu timid suurtagal maaha marka maxaa la yidhahdaa laba qof oo aan shahwadii isku gudan karin oo aan tafannunka jimaaca iyo gogosha aan garanaynin haddee xuquuqdu isma siin karaan waxay noqonaysaa inuu kana danaysto iska dhaqaaqo kan kalena dantiisa iyo baahidiisu weli ayna dhammaanin saa daraaddeed attafannun filjimaac xagga jimaaca iyo gogoshana waa inay labada qof isku waafaqaan waxaad ka xishootaan baa idiin sheegayaaye laakiin waxaan rabaa qaabka ugu fiican inaan idinku soo gudbiyo oo ah waa wax wanaagsan labada isqabta inay dhahaan adu qaabkeed u jeceshahay qaabka iyo qaabka iyo qaabka iyo qaabka iyo qaabka iyo qaabka qaababka aan sharciga ka hor imaanayni marka oo mas'alo diini ah oo qadci ah ayna ku soo aroorin laakiin labada qof ay isla ogolaadaan waa waxa uu reer ku dhismo waxaa saa u leeyahay guryo badan baa wuxuu buuq ka taagan yahay dhinaca kale kama taagno oo dhaqaalaha kama taagno oo carruurta kama taagno oo cibaadada kama taagno laakiin xaggii gobasha buu buuq badan ka taagan yahay haa marka qodobka waa in marka horeba la ysku waafaqaa meeqa qaab baad jeceshahay adigu meeqa nooc baad jeceshahay sideed u jeceshahay waa in laysku waafaqaa marka koowaad kadibna hawsha way hagaagi doontaa qodobka saddex iyo tobnaad meel gooniha ah ku xariiqda waa qodob muhiima ah wey qodobka afraad qodobka afar iyo tobnaad waxaa loo yaqaanaa calaacalka iyo shakwada qodobka waa inaan gurigeenna ka fogaynaa soomaalida arkeen haweenka qaar iska calaacalaa jira afar iyo labaatan sac soomaalida arkeen ragga qaar iska calaacalaa jira afar iyo labaatan sac aniga waxaan ma haysto aniga sidan ma ihi bal ninka deriska eeg bal gabadha deriska eeg hooyaday sidaa ma ahayn bal walaashay bal eeg bal adu saaxiibka eeg maanta dhan calaacalkaasaa lagu jirayaa waa in mawduuca gurigeenna waa calaacalkeennu waa inaan ilaah u sheegano inamaa ashkuu bathi wa xusnii ila allah wa aclamu min allahi maa laa taclamuun wa aclamu min allahi maa laa taclamuun marka alla tabaaraka watacaala baan arrinkeenna u sheeganaynaa amaa shakwada iyo calaacalka taasi waa inaan gurigeenna ka fogaynaa qodobaa noo soo socda si saraaxa inaan u wada hadalno oo warqado cadcad oo saasoo kale inaan ku wada shaqayno ayaa asala idan shakwadu xaggay ka imaanaysaa biidni tabaaraka wa tacaala qodobka shan iyo tobnaad natacallamu kulla jadiid shay walba oo cusub waa inaan gurigeenna ku soo biirinaa haddaan caqli cusub keenno aan soo maqlo haddaan cunto cusub aan soo barto haddaan mas'alo cusub aan soo ogaado haddaan arrimo fara badan oo khibrado ah oo gurigeenna anfacaya aan soo ogaado haddaan gurigeenna dhexdiisa wax anfacaya aan soo ogaado idan natacallam shay kasta oo cusub waa inaanu barannaa gurigeennana ku soo biirinaa biidnillahi waxaan saa u leehay dad baa weligood rootiinu iska taagan hal meel bay iska taagan yihiin waabaa u berya gabal baa ku dhaca waabaa u berya gabal baa u dhaca shay ma ziyaadinayaan caqli ma keenayo mahmah ma keenayo masale cilmiga ma keenayo khibrad kale ma keenayo waxa uu keenayo waa wax aan qiimo badan markaa u lahayn oo laga yaabaa reerka inuu dumiyo idan shay walba oo cusub oo tajrubo ah oo reerka anfacaya xagga tarbiyada xagga reerka iyo horumarkiisa xagga gobasha iyo horumarkeeda xagga cuntada xagga nadaafadda xagga innaga wadahadalkeenna xagga masaa'ilka sharciga xagga cibaadada xikmo kasta oo cusub waa inaan soo qaatay biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa qodobka lix iyo tobnaad qodobka toddobiyo lix iyo tobnaad haddaan gabadha ahay ama wiilka ahay ha igu hor ammaanin nin kale oo ajnabi ah ama gabadh kale ha igu hor ammaanin oo ha dhihin gabadha waa saa gabadha waa nooca gabadha waa nooca ninkaa waa nooca ninkaa waa nooca ninkaa waa nooca arrinkaa ha dhihin maxaa yeelay haddaad qof kale aniga ii ammaanto waxaa laga yaabaa qalbigaga inuu raaco adigana haddaan kuu ammaano inuu qalbigaaga uu raaco labadeenna qodob baan keeni doonaa fiqe iyo kalsooni eh waa inaan labadeenna isku kalsoonaano ayay markaas macnuhu isku soo aruurayaa marka cid kale aniga ha ii ammaanin anigana cid kale kuuma ammaanayo qofka cidda ammaantale waa labadeenna <laughs> allahu akbar qofka ammaantale labadeenna ammaan leh marka labadeenna isku mashquulayna wanaaggeennaan saxaynaa ee wanaaggeennan hormarinaynaa xumaanteennana waan saxaynaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaalaa qodobada hadda waa iga dhumeen idinku tirsada insha allah qodobka siddeed iyo tobnaad ama toddobiyo tobnaad waxaa weeye akhtaadii iyo gafafkii horay u dhacay yaynaan dib u soo celinin tusaale anigii adiga waan isku dhacnay waanu heshiinay waan ka gudubnay taayib yaanan dib u soo celinin shaydii tagay waa tegey ma soo noqonayo adigu ha soo celinin haddaad soo celiso xidhiidhkeenna adigaa xumaynaya dikruljafaa bacda safaa jafaa baa la yidhaahdaa wax laga soo heshiiyey qofka dib u soo nooleeya ayaa goynta iyo kala tagga qaba kaas way midka keenay in la kala tago qofkaasaa qaba sidaa daraaddeed waxaan leenahay waa in hee waa in akhtaadii aan hore u galay ama adu aad u gashay ama aan u wada gallay oo aan ka soo gudubnay waa inaan qofka kale lagu ceebaynin waa loo sheegi karaa qaab ahaan arrintii waagii aan ka soo gudubnay qaabkeen u xallinay waa xusuusin karaa laakiin inuu qof qofka kale ku ceebeeyo arrintaas ayada ayayna dhicin marna qodobka kale waa qodob muhiim ah mawduucda noo soo socday ku jiraaye sirtayaan la faafinin aniga iyo adiga gurigeenna intaas oo mitir buu ka kooban yahay albaabkaasaa laga soo galaa dariishadana hawaa nooga soo gasha madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo iyo uh, wasiirka arrimaha gudahan ka koobannahay shacabkeenni waa ka dhaqaalaheenni waa ka xidhiirhkeenna dibadda qaraabada iyo qoyska inta aan xidhiirhka la leenahay waa la yaqaanaa saa daraaddeed gurigeenna sir uu leeyahay yuusan bannaan u bixin khalaas arrintaa waan tawqiicinaynaa aniga adigaa wada hadlayna marka uu baxayo waa waxaan isku waafaqayno ahay hadda waa ishaynlaanahay soo ma ahaa jamiil amaa intaan wada hadli karno aan wada xiwaartami karno aan wax isfahamsiin karno aan wax isla sixi karno aan wax isla qiran karno aan isu dabici karno aan isu tanaasuli karno isu naxariisan karno akhta'adeenna aan nin walba mid kale asaguu qaadan karo waa inaynan gurigeenna shay uusan leeyahay shay uu leeyahay waa inuusan bannaanka u bixin qodobka kale oo labaatanaad weeyaane alcibaada waa inaan horta alcibaadatu walwaajibaat alwaajibaad waa inaan isku waafaqno horta waxa waajibaad la yidhaahdo ama waxaan dhihi karaa xuquuqda alle uu leeyahay yeenan iskugu imaanin gabadhay adi maxaa lagaa rabaa oo rabbi kaa rabaa ani muxuu iga rabaa rabbi tabaaraka wa tacaala maxaana laga wada doonayaa shay xuquuqa shay cibaado ah salaada iyo soonka iyo tacliinta iyo barashada diiniga ah waxaasoo dhan waxaa weeyaan yaynan iskugu imaanin marnaba yaynan iskugu imaanin cibaado waa cibaado taacana waa taaco xuquuqda allana waa xuquuqda alle kuu leeya marka yaana salaad iskugu imaanin yaana sool iskugu imaanin yaanan cibaado iskugu imaanin qur-aan yaana iskugu imaanin qur-aankaaga ka adkow oo cilmigaaga baro oo internetka ka baro oo masaajidada ka baro oo culummada ka baro waad fasaxan tahay cilmiga aad noo soo kordhinayso reerkeenna iyo carruurteenna ayuu anfacayaa biidn tabaaraka wa tacaala qodobka kaleexiga ee ha iga maqnaanin waa maxayga maqnaanin soo shaqee soo cibaadayso laakiin xabiibii mar wakhti fiican iimow gabadhii baa hadalkan si gooni ah wiilkii bay la hadlaysaa walaal wakhti fiican iimow waan ku jeclahay oo adaanku sugayaa carruurteenni waan seeseexiyey cashaa noo diyaariyey adigaan kuu soo labistay kaalay daalkii maanta aan kaa baabi'iye kaalay daal daalkii maanta aan kaa baabi'iye kaale ii imow nacam taas way midda la doonayo waayo ragga hadaahum ullah in badan ba say u baxaan soo noqonayn fadhi ku diriir iyo maraafishta iyo qiila waqaala iyo b b c maxay tidhi iyo qoladaanadii baa maanta lagu soo duulay maanta dhan waxaa laa jamala lahu walaa naaqa uusan qiimo badan ugu fadhiin ayuu maanta dhan ka shaqaynaya markaasuu waajibaadkii reerkiisii dayacaya markaasaa raggiiba guryihii lagu soo xarayn la'yahay in badanoo ka mid a wakhtigii la seexday la baaba'ay ayaa la imaanayaa halkaasaa lagu dhacayaa marka marka macnaheed tan waxaa weeye ha iga maqnaanin xabiibi wakhti fiican i hawshaada waan kuu ogolay soo dhammayso laakiin anigaa xaq u lehe guriga banaankiisa wax badan ha igaga maqnaanin qodobka kale qodobo badan baan iskaga tegnaa insha allah waktigoo dhammaadaan arkay qodobka kale waa in labada qof mid walba midka kale uu dareemo oo inuu dareensiiyo laba qodob jacayl iyo qadarin yacni ma aha adinaan kaa arkayo waa inaan qalbigayga shay sida sonkorta u macaan ama malabka u macaan waa inaan ka dareemayo xidid xidadadayda ka mid a ah, waa inuu maskaxdayda siinayo inuu ijecel yahay ninkaygu ina qadariyo ficilkiina markaa waa waa midka asalka ah wey waxaa jira nin u dadaalaya reerkiisa laakiin dhibka uu ku hayo badan gabadh ninkeeda u dadaalayso oo dhib badan ku haysa laakiin waxaan u baahan oon doonayna waxaa weeye inuu ninkuna dareemo inuu gabadhu aad u qadarinayso gabadhuna ay dareento sida oo kale ninkana uu dareemo marka waa inaad dareensiiso ninkiibaa wuxuu leeyahay waa inaad i dareensiiso gabadhaa waxay leedahay waa inaad i dareensiiso xubbi iyo jacayl iyo qadarin waana inaana dareemin inaad mataqaanaa ii keen fii salli lmuhbalaad inaad qashinka aan kaala liito oo aad ixaqirayso oo caqligayga hoos u dhigayso oo waxqabadkayga hoos u dhigayso oo dadnimadayda hoos u dhigayso ood garashadayda hoos u dhigayso oo dadkayga hoos aad u dhigayso waa inaana dareemin waa inaan dareemo qof maxaa la yidhahdaa inaan agtaada ka joogo qof qiimo sare leh oo xubbi iyo jacayl kugu gaadhsiiyey inuu haddana uu qadariyo iska daa inuu yacni labada qof mid walba midka kale waa inuu dareemo inuu ka kale ka fiican yahay ma inaad dareento dhahdo anaa ka fiican waa inaad dareento inuu asagu kaa fiican yahay gabadhuna waa inay dareento ina iyada ka ninkuna waa inuu dareemo ina iyadu ka fiicanta halkaa waxaa ka imaanaya inay labadii qof isku soo dhowaadaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala qodobka kale athiqa yacni tabaadulu thiqati bayna alraju bayna almar'ati warajul a bayna alrajul walmara inay labadoodu mid walba midka kale uu siiyo kalsooni dhammaystiran waa qof qodobkii hadduu ku dhow yahay kalsooni gabadha waxay qabanayso ninku wuxuu qabanayo waxaa jira horta in laisku kalsoonaado qofka shaksiyadiis ku kalsoonow oo ficiladiisa ku kalsoonow oo cuntadiisa ku kalsoonow oo shaqadiisa ku kalsoonow oo wuxuu alle kugu soo dhiiba goonima qanaacada ku kalsoonow horta wax kalsooni la yidhaahdo waa inay labada qof dhexdooda ay taallo kalsooni wax loo yaqaan waa qodob qiimo badan wey qodobka qodobka kale oon filaya ilaa labaatan iyo toddoba meelaha inuu yahay ama labaatan iyo lix waa inuusan qofna qofka kale uusan ku qasbin ra'yigiisa anaa idhi maya wadatashi baa la dhahaa ha i qasbin kuma qasbaye xuquuqdaada waan garan adna tayda waad garan waxaan xaq aan haddaan xaqaa kaa gaabiyo de waad ii sheegi kartaa laakiin asal wixii aan intaa ahayn wadahadal wey ma samayn kartaa awood ma u leedahay ma kuu fiican tahay anna waa ii fiican tahay adigoo mahadsan waxa ma ii samayn kartaa aad sidaa ka wada hadalno laakiin maalintaan ku arko inaad amar adag i dul dhigayso waa bini aadamku waa cajiib amarka ma jeclo bini aadamku nin baa doonaya inuu xaaskiisa uu dhaho waxaa ii keen inuu yidhaahdo warawti ilmaa warawi hooyadii warawti carruurta dhash maalan magaceeda antaa ma rabo maashaanu keenti fiiri ha u fiirso waa hadal qallafsan oo adag iyo inuu dhaho xabiibtii suurtagal ma kuu tahay oo ma awoodi kartaa inaad shaah noo keento waan waan jeclaan lahayn farqi weyn baa u dhexay nacam bay ku dhihi markan mar kale waxaa laga dhahdo war maxaa saa ila hadlaysaa hadalka macaan wey waxaa laysku dhaafay reer dhisma haddaad aragto hadalka macaan baa laysku dhaafay sidaa daraaddeed waxaa weeye waa inuusan qofna qofka kale amar maskaxdiisa aniga ra'yigayga raac fikirkayga raac saan aaminsanahay raac maya xuquuqna waa la yaqaan wixii ka dhexeeyana waa wadatashi biidnillaahi tabaaraka wa tacaala qodobka kale nidaamu nidaamulbeyt gurigeenna waa inaan isku waafaqno inuu noqdo guri nidaam leh dadka imaanaya hadday qaraabo iyo qoys iyo deris noqdaan telefoonka iyo aalada iyo kombyuutarka iyo tifiyada iyo twitterada la isticmaalayo facebookyada iyo youtubyada la isticmaalayo wakhtiga cuntada qadada weelasha ee nadaafadda hawada guriga dhammaan nolosha oo dhan waa inuu gurigu nadaam leh guri sakan iyo deganaan oy maskaxdu ku degto oo jidhku ku nasto waa inuu gurigu nadaamka u samaysan yahay laakiin guri suuq ah oo buuqa iyo qaylada aad moodayso meel laga adeeganayo oo mataqaanaa dillaaliin ay joogaan mid walbana doonayo inuu asagu neefkan iibiyo waxaa weeye guryaheenna qaybo ka mida macal asaf waa noocaa wey marka waa inaan hadda nidaamulbeyda isku waafaqno gurigeennu waa inuu noqdo guri mas-uul mas-uuliyad ay ka muuqato waa inuu noqdo guri macaan raaxa leh qofku qalbigiisana ku dego xubnihiisuna ay ku degaan waa inuu noqdo guri ay ku nasan karaan marti iyo mudane waa inuu noqdo guri ay caruurteennu wax ku baran karaan waa inuu noqdo guri waa inuusan noqonin guri daqiiqadiiba lasoo garaacayo telefoon toban jeer xaag ka soo dhacayo islaanta xagga ka hadlayso mid ilmaha midkan uu midka kale uu dilayo sida guryaheenu marar badan u badan yihiin waa inayna noqonin qodobka kale alinsaad goorta aan wada hadlayno idhegayso weliba iidheg raarici qalbigaaga indhahaaga iyo dhagahaaga oo wada socda isii anigana dhagahayga iyo qalbigayga iyo iyo indhahayga oo wada socdaa ku siin kaama dhexgelayo kaamana goynayo hadalkaagana ma xaqirayo waxaad ku hadashay wax qof weyn ku hadlo kuma dhahayo ee waxaan ku leeyahay jazaaka allaahu khayran aad baad u mahadsan tahay ra'yigaaga waan dhegaystay waa ra'yi aad u fiican caqli badan baa ku jira maslaxo badan baa ka muuqata laakiin aniga caqligayga yar u fiirso caqligayga gaaban wuxuu isiinayaa ee sidaa inay sidan ka fiican tahay bal ilahi baa idinku dhaariyey reerka sidaa u wada hadla maydalata inuu iskhilaafayo haa isma khilaafayo haa caqligayga gaaban iyo ra'yigayga gaaban anigu sidaa si karoo wax yar ka duwan ayaan u dhigi lahaa asaga ra'yigiisi baad ammaantay ayada ra'yigeedii baad ammaantay inay fikirtay baad sheegtay inay aada u dadaashay baad tilmaantay markaad khilaafaysayna ma aadan dhihin waxba kama jiro waxaa mana yeelayo ee waxaa tidhi aniga ra'yigayga gaabani waa isxaqir soo ma waxay iila muuqataa sidaa fiicaneed u dhigtay si kaloo ka yar duwan markaasaad sheegaysaa marka sidaa daraaddeed qodobka waa qodob muhiima reero badan baan isku maandhaafay nacuudu billahi tabaaraka wa tacaala qodobka kale saraaxa wa biduuni mujaamala labada qof waa inay warka isu caddeeyaan soomaali horay u mahmahday run iyo ilkaba waa la caddeeyaa bay dhaheen a xalaal maalin cad baa la qashaa bay dhaheen waa runtood saa daraaddeed qalbigaaga waxba ha igu qabanin anna qalbigayga waxba kuuguma qabanayo korka waxba kama dedadaye waxa aan dareemayo iyo waxaad dareemayso miiska noo soo saar saraaxaa la yidhaahdaa carabtu waxay dhahdaa asaraaxatu raaxa saraaxaduna waa waxa yacni qalbiga dejiyo oo ama lagu lagu kala tago ama lagu wada joogo laakiin mujaamalada aan wanaagsanayn mar bay qarxi doontaa saraaxa ayaan u baahannahay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala qodobka kaloo asagana muhiimka waxaa weeye kelimaadka wan wanaagsan alkalimatu tayiba kelimada wanaagsan tasnacu alcajaa'ib cajaa'ib bay samaysaa si kale aan u dhahe xalku qof walbow aduu gacantaadu ku jiraa bacdallah sida aad wax u xallin lahayd hadalka qaabkaad u dhigi lahayd ficilka noocaad u samayn lahayd adigaana foolxumayn kara adigaana qurxin kara idan alxallu biyaddika bacda allah xalku labadaada gacmood buu ku jiraa alla ka soko ibtisaamo ku xalli ficil wanaagsan ku xalli sabar iyo dulqaad ku xalli tanaasul oo xaqaaga ood ka tagta ku xalli waxaa doonta xoolo ku xalli qurux ku xalli adigay kuu taallaa saad ku xallinays xalku gacmahaaguu ku jiraa bacda allahi tabaaraka wa tacaala qodobkaana waa qodob asagana aad iyo aad muhiima ah weye sida oo kale waxyaabaha quluubteenna isku soo jeedaya isku waafaqno awoodaydu hadday noqoto taadu noqoto tahaadu taxaabu aan isu hadiyeyno maxaa yeeley hadiyadu qalbigay isku soo jiidaa qodobka kale xusnu danni aan malo wanaagsan iska malayna mar walbaba kii la dhihi horta mala xun iyo shaki iyo masayr qallafsan aan iska ilaalino inama sayrka xun looma ogolo dhanniga xunna lama ogolo maxaan u baahannahay masayr macquul ah iyoiyo xusnu dhanni iyo malo wanaagsan weeye waxaan u baahannahay qodobka kale alrifqu fi tacaamul tacaamulka iyo wada dhaqankeennu waa inuu ku salaysan yahay asal waa inuu lugahi luguhu ku taagan yahay waa inay tahay alrifqu waalraxma waalmawadda laguhu ku taaganya waa inay tahay maxaa la yidhahdaa tacaamulkeennu waa inuu rifqi iyo deganaan uu ku sugan yahay nabiga sal lla alay slam waa midka yidhi shay rifqi lama geliyo ilaa wuu qurxiyaa shay degan rifqiga lagama siiba iyo dabacsanaanta ilaa wuu fool xumeeyaa marka rifqigu jilicsanaantu macaanidu dabeecadda macaan waa wax aad iyo aad u qiimo badan weeye qodob kale qanaacada in yar baa soo ishaaray xoolaha laysta in lagu qanco iyo qanaacadu waa shay qiimo badan mawduuc gooni ana ah waan kaga hadli doonaa caadaadka iyo taqaaliidka iyo dhaqanka aad wadato waa inaan isku waafaqno sibaad usoo kortay ama sibaan usoo koray nin baa laga yaabaa inuu ku soo koray maxaa la qoys aad u dhaqaalo badan gabarh baa laga yaaba kusoo kortay guri aad faqiir u ah cagsigana ka dhig gabarh baa laga yaabaa inay mudallacad ahayd oo weligeedba loo shaqayn jiray nin baa laga yaabaa inuu baalashla ka soo bilaabay markuu sideed sano gaadhay labadii markay isu imaadaan kanna dhaqan buu haystaa aragti buu haystaa suuro ayaa maskaxdiisa ku jirta hooyadii iyo aabbihii iyo reerkoodii iyo walaalahood walaalihii iyo qaraabadii uu ka arkayay gabadhana sidoo kale aan isku waafaqne taqaaliidda iyo caadaadka iyo dhaqanka asagana waa inaan meel isla dhignaa qodobka kale alictidaalu fi lumuuri kulliha shay walba waa inaanu dhexdhexaad ka dhignaa cuntadu wayna dhexdhexaad noqoto israafka lama ogolo ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaatiin waa midka rabbigeen leehay tabaaraka wa tacaalaa marka e, wax walba waa inuu dhexdhexaad noqdo oo aana wax la yidhahdo xadgudub waa inaynan imaanin alxirsu cala alxuquuq qof walba qofka kale xuquuqdu alla siiyey waa inuusan ku xadgudbin tabaaraka wa tacaala oo xaqa uu siiyo wax walba wixiisa kale xaqiisa uu siiyo biidni illaahi tabaaraka wa tacala waqtiga ugu dhammaaday baan arkay ee qodobadan ku khatimay waxaa weeye yacni bucdu nadar waa inaad aragti dheer waa inaan isla waafaqnaa waxaan nolosheennu waa inayna meelahan dhow waa inayna ku wareegaysanine aragtideennu iyo nolosheennu waa inaan meel fog hebeloo waxaaday waxaa adday waxa ka sokeeyaday waa inaan aragti dheer iyo ahdaaf iyo khaayaad ujeeddooyin waaweyn waa inaanu gaadhayno biidni illaahi tabaaraka wa tacaala qodobka ugu dambeeya insha allahu tacaala waan rabay inaan ilaa kontonka qodoba sheege laakiin wakhtiga ay haleenay waxaan leenahay cadamu listicjaali fi lxukmi cala alumuur arrin markay dhacdo inaana markiiba degdegin oo aanan go'aan ka qaadanin ifur dalqadahayga ic ama ninkuu dhaho saadaad yeeli wad wallahi naa kalaanba kula guursan ah marka waa in la isdejiyo oo aan xukunka lagu degdegin allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaa biasmaa'i ilxusnaa wa sifaati alculaa inuu reeraheena noo barakeeyo intaanu kaga kulmayno xalaqada midan xiita waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allahuma wa bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmat allah